raxim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin nabiyina muxamadi wcala alih wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkani waa kii sideetanaad ee kamida baryaad asaalixiin min kalaami sayid اlmursaliin waxaynu ku soo jiray fadliga uu leeyahay fadliga ay leedahay gobonnimadu iyo deeqda iyo wadada wanaagsan oo wax lagu bixiyo wa canhu can ibn mascuudin radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيh waslm ayukum maalu waaridihi axabu ilayhi min maalihi qaluu ya rasuul allah ma mina axadu ila maaluhu axabu ilayh qaala faina maalahu ma qadama wamaalu waariihi wamaala waariihi ma ahar rawahu lbukhaari nabig wuxuu weydiiyey saxaabada su-aal ay fahmi karaan oo maxsuus ah oo waaqicii iyo noloshii marka aadamuhu ay wax ku qiimayn jireen ku dhisan wuxuuna suubanuhu yidhi ayukum kiineba maalu waaridii kii dhaxay lahaa hantidiisu kii dhaxay lahaa walaalkaa wiilkaadii aabbaha hooyada caruurtaadii ayaa waari ah dadka markaad dhimato ee dhaxalka usoo istaagaa waaridka loo jeedaa ayukum kiinaba maalu waariihi kii dhaxay lahaa maalkiisu axabu la jecel yahay ilayhi xaggiisa min maalihi hantidiisa waa su-aal kooban warma maalkaada iyo hantida adugu aad jeceshahay mise qofka ku dhaxlaya maalkiisa aad jeceshahay aadamuhu haddii jawaabtu waa kooban tahay hantidaadaad ka jeceshahay hantida ruuxa kale hantida walaalkaa iyo taadu taadaad jeceshahay hantida ubadkaada iyo midaada midaadaad jeceshahay idan su-aashaasuu nabigu weydiiyey qaaluu waxay dhaheen saxaabadu yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maa mina axadun axad naga tirsan ma jiro ilaa maaluhu hantidiisa axabu ilayh la jecel laga jecel min maali waaritihi axad walba hantidiisa ayuu ka jecel yahay hantida ruuxa kale mar hadday sidaa tahay nabigu wuxuu yidhi faina maa lahu ruuxa muslimka hantidiisu ma qadama wuxuu aakhare geystay wey wa maala waaritihi dhaxlihiisu maalkiisuna ma ahara wuxuu reebtay wey waxaad reebatay hadda adduunka aad ku haysato ayaa waaridka hantidiisa oo ruuxa ku dhexlayaa qaadan doon aduu hanti waxaa ku ah adduunka intaad joogto wixii aad aakhara geysata waxaase hanti kuu ah marka wixi aad hormarsateen baa hantidiinna ah wixii aad reebateenna ee laydinka dhexli doonana hantidiinnimo waarid baa iskale rawaahu lbukhaari taa marka nabig ummaddu ku carabinayaa in hantida iyo xoolaha la bixiyo lagu bixiyo wujuuhu lkhayr meelaha khayrka iyo meelaha wanaagsan lagu baxsho wa can cadiy bni xaatim radi allahu tacaala canh ana rasuul اllahi sal lay waslam qaal ittaquu الnaara walow bishiqi tamra ittaquu الnaar walow bishiqi tamra idan masalada nabigu uu tilmaamee ah ruuxa muslimka hantidiisu wuxuu hormarsaday aakhiro geystay dhaxlaha hantidiisuna wuxuu reebtay bay jamaca min salaf ku dhaqmi jireen axad saalixiin ba waxaa la yidhi nin aad u gacan furan buu ahaa taabiciintii midkood ruux bini aadam ah oo wuxuu weydiisto uu heli karo u didi jiray ma jiro wixii gacantiisa ogole waa bixinaya markaasaa lagu yidhi war hebelow niyu haddee wixii gacantaada soo gala waan sii wadaaye maad wuxuun reebatid oo dadkan wax ku weydiinaya kala qaybisidoo siday u kala daran yihin wax u kala siisidoo hawsha aad basrisidood agaasintid wuxuul waxaan ka xishoonayaa ilaahay subxaana wa tacaala in muslimiinta aan salaada ugu duceeyo ilaahu janno gee aan dhaho oon janno u baryo oon dembidhaaf rabbi u weyddiiyo shay janno ka liito adduunyana aan aan kala lex jeclaabo janno iyo adduunyaha khayr badan buu yaa wanaagsan janno maanto dhan waxaan ku hayaaba ilahu muminiinta ugu dembidhaaf koodii dhintay ka ilaahu janno gee inaan janno ugu duceeyo walaal muslim ah xandho adduunyana aan kala bakhiloon kala lex jeclay iyaan rabbi oga xishoonayaau waxay dhaheen marka da halkaa saa u xisaabtamayso waa tasaxanta yani nabigu wuxuu yidhi maalkaadoo wixii aad aakhare gaysatay maalka dadkuna wixii aad reebatay ee tiri carruurtaan u reeba ilaa iyo hooye iyo aabbe iyo walaal iyo ahl can cadiy bni xaatim radi allahu tacaala canhu ana rasul sal slam qaala subna wuxu uhi ittaqu naara war naar iska ilaaliya iska dhowra iska jira walow bishiqi tamratin timir jeexeed baad iska xijisaane wuxuu naarta iska xijiye yacnaa wuxuu inoo tilmaamayaa waxa la baxshee sadaqada ee muslimiinta la siiyo ee mu'minka wax lagu taro ayaa ugu xoog badan wax naar kaa difaaca ittaquu naara walow bishiqi tamra timir jeexeed baa allah ka dhigay yacnii wax yarba aad bixisaane wuxuun iska xijiya naarta naarta waxyaabaa laskaga difaac laskaga cisho ee layska xijiyo ee derbi laga dhigtana waxaa ugu khayr badan sadaqo iyo wax la bixiyo walidaalika cali bnu xusein ninkii zaynlcaabidiin la odhan jiray iftiinku intuu soo jeedaye qorax soo jeedo waxbama sadaqaysan jirin bakhayl baa la moodi jiray gabalku hadduu dhaco intuu dharka baddasho ayuu masaakiinta iyo dadka danyarta ku wareegi jiray boqol qoys oo reer madiina ayuu biili jiray isagoon la ogayn maalinka buu baridinayaa beeqaaqayaa marka nin uun iska socdo ahlu beyti rasuulilahi buu iska dhiga oo shariif ah waxay u baahan yihin buu ogaanayaa wuu soo gadayaa guriguu dhiganayaa gabalku markuu dhaco oo salaadaha uu tukado intuu dharka bedasho ayuu hantidii uu soo gaday dhar iyo dhuuniba u qaybin jiray tunkiisuu ku qaadi jiray boqol qoys buu sidaa ku biiri jiray markuu dhintay waagu markuu baryo ama ay soo kacaan dadkii masaakiintanba arjin hanti u taalla raashiin wax walbay rabaanoo guriga yaalla oo jikada la dhigay oo ardaaga yaalla gurigu furana wuu dhexgeliyaa kii aan furayn ardaagu u dhigaa saasay ku noolaayeen markuu dhintay baa yay waayeen marka ninkuun habeenkii wuxuun soo qaybin jiray ee uun irsaaqadii habeenkii guri lagu diyaarin jiray markaasay reer madine ogaadeen boqolkaa qoys beele ee ka warqabay inuu ahaa cali ibn اlxusayn faatima wiilkeedii wiilu dhalay wey od marka waxay yidhahdeen maa faqadna sadaqata sir ilaa bacda mowta cali ibn xusayn reer madine sir wax loo bixiyey hoos wax laga baxshoon la ogaanin waxaan weynay markuu dhintay cali ibn xusayn asagii markuu dhintay la dhaqahay yaa tuunkiisa iyo degtiisa waxaa lagu arkay hargaanti ku taalla iyo baxdimo iyo nabar meeshu adkaatay qolyaha xamaaliintaee raashinka dejiya halkaa maxay noqotaa sibir geel bay noqotaa gorflagad bay noqotaa jilif bay ku yeeshaa intay muruxdo oy baxdo oy bislaato oy bogsato iyo adkaanaysa shaf geel bay noqonaysa halkaa tunkaa waxay ahayd shaf geel maxaa ka dhigan raashinku uu deldeli jiray labaatan iyo shan sano en cidna la ogayn dahabi wuxuu yidhi reer middan waxay moodi jireen intuu naa inuu bakhiil yahay maxaa yeelay habeenkunba asagu shaqaystaa sidii sidii baashii habeenkan qulquli jirta maxaa yael qarandidii iyo kashiidada iyo waxyaaba waxaa jira habeenkun qulqula moogta habeenkunba isagu adeegtaaba maalin ma dhaqaaqo yacnii waxaa la doonayaa marka waxa naar la yska xijiyo waxaa ugu xoog badan sadaqo iyo shay lala baxo wax la bixiya wax la baxaad haana iska sheegsheegina muttafaqun caleyh xadiidka waxaynu ku soo marray baabkii saddexiyo tobnaad wa can jabn cabdillahi radi allahu tacaala qaal radi allahu tacaala canhuma qaala wuxu uhi su'ila rasuulu ullah rasuulka ilaahay lama weydiisanin shay-an adduunyo qatu weligii shay-an ee min addunya min dunya nabi maxamed lama weydiinin shay-an qatu min mataacidunya adduunya ku saabsan oo faqaala uu yidhaahdo laa isagoo heli kara nabi maxamed calayh isalaatu wasalaam shay uu bixin kara ama uu heli karo asagoo haya weligii lama weydiinin mayana ma dhihin haddii la weydiiyo waal uu dhiibayaa dhaqankaasuna hadduu gacanta kahayna waa bixin jiray hadduusan hayninna igu soo noquu odhan jiray inuu wax dhiibo iyo hadal wanaagsan weliba ballanqaad ah maalin maalmaha ka mid a ah nebi maxamed iyo cumar bin khataab iyo nin ansaaro wada fadhiya ayaa nin nebiga u yimid marka nebi allow xoolaha intaa leeg intag baan kaa rabaa nabiguna ma hayni wuxuu yidhi hadda wax ma hayee bilheblo marka la gaadho ii imow waa ku siin hayaa cumar baa xanaaqo nebi allow hadda ka hor ninka waxbaad siisay maantana waa socdaa waxna ma haysid waxaan rabbi ku saarin maxaa isu saaraysa nabigu hadalka cumar waa dhibsaday ninka ansaarigaa nabigu wejigiisa fiiriyey wuxuu hi yaa rasuul allah anfiq walaa takhaf min dilcarshi iqlaala maxamedow bixi waxaad haysa bixi waxaad haynina ballanqaad alla weynihii carshiga iska lahaana inuu faqriga gaajo ku dila haka baqin nabigu intuu farxay buui bihaada umirtu sidaasaa la ifaray siduu cumar sheegay layma farin bihaada umirtu anfiq ya rasuul allah takhaf wa fii riwaaya walaa takhsha min dilcarshi min dilcarshi iqlaala fasura fatabasama rasuul اllah nabi maxamed baa muusooda hadalka ansaariguu bogahayaa hawshuu nabigu raba hadee waxaad jecesho ilaahay kuu abuuroo karam iyo deeqsinimoa iyo gobonnimoa iyo dadnimoah ninka kugu taageera dadka waad ka xigsan haddii adaan tol lahay baxaad u soo istaag nabigu intuu farxay oo qoslay wuxuu hi bihaada umirtu sidaasaa la ifaray dhaqankaasuu subana ala sl slam maa su'ila rasuul اllahi ay min mataaci dunya qatu weligii lama weydiinin oo faqaala uu yidhahda laa idan nabigu labada dhaqan buu lahaa wakidaa u timid saxad garanaysaan fi saxiix haweeneybad nabi allow waxaa isii nabigu mahaya wuxuu yidhi igu soo noqo xilli hebelii imow markaasaan ku siinhayaa maxay ti nabi allow ku waayoo dhimatana abubakar u tag buuli soo noqoteen ku ballamiya haddaan anugu mootan ahay un xijaabto ee eh, u tag isagaa ku siinaya idan walidaalika jamaca min aslf dheheen cidaatu rasuuli اllaahi addaaha abu bakr waduyuunhu qadaaha caliy nabi maxamed waxyaabuhu ballan qaado oo dhan ee nabigu uu ka gaadhi waaye ama laga oofsaday waxaa baxshay abu bakr wixii deni lagu lahaana waxaa guday caliy bn abi aalib idan sidaasay ahayd waxaa mahaye waxaa ka wanaagsan waradda wax ma haye oo oo go-aan haye bali hadduu wax keeno igu soo noqo xuun isku day ruux muslim ad u heli karto isagoo gacan maran oo su'aal iyo wajidiir ha iskugu darin su-aal iyo wajidiir iyo gacan la'aan iyo niyo xumo iyo qalbi xumo ha darin sadaqada ajir badan baad ka heli ilahay baa kugu dhowro kugu dhaqaalay laguma khasaaro waad arki doontaan muttafaqun calayh wa can abi hurata radi allahu tacaala canhu qaala qaala rasul ll sl slm maa min yowmin maalin ma jirto yusbixu alcibaadu addoommaha ay waabaristaan fiihi fi lyowm maalin waa baryo addoommuhu waabaristaan ma jiro ilaa malakaani yanzilaan waagii baryaba laba malag baa soo dega wey macnaha loo jeedo ilaa hadduu maalin uu jiro ay dadku waabaristaan malakaani laba malag baa yanzilaana soo dega fayaquulu axadumaa midkood wuxuu odhanayaa allahuma acti allow sii munfiqa ninkii khayr iyo sadaqo baxsho xoolo bixiyo muslimiinta waxtara khalafan badel khayr qaba sii wuxuu bixiyey wax ka badan ka baraka badan ka khayr badan ilahu sii wayaquulu aakharu malagga labaadna wuxuu odhanayaa allahumma acti u mumsikan kii bakhayley xoolaha xajistay ee kulli jeclaabay talafan dhimasho geerisii xoolihiisii allow barakada ka qaado adoo buuxa oo malyan dheera oo wax kaa maqan jirin umbaa balaayo lagu tusi oo gaajo lagu tusi oo faqri lagu tusi markaasa waxaa kaa nool fiicnaanaya xirowga miskiinka ahee soddonkun bishii qaata ee meelaha ka burdhaglaystee iska kabarweystaa kaa fiicnaanaya ama adoo iska dhaqan baaba lagu imtixaani xoolihii baa lagu imtixaani hindi iyo turkiyaada ka dhammaanayn oon sii soco soo soco hindi iyo turkiya maad xanuun baa lagu imtixaaniba shilinkaadoo dhakhtar baa qaba iyo isbitaal iyo mid ku jeexa iyo mid ku dilacay mid luku gooye mid farku gooye kan miskiinka iska kabarweysanna markuu u badan yahay waxaad baan dhoola laqaa meel laba lagama qabtaba maxaad ka faa'idaa hantidii yacani talafka iyo qaabka lagu baabi'in markaad wixii bixin weydo waa qaabo aadaan fahmi karin wey inna rabbi latiifun limaa yashaa riwaayada axmed waxay ahayd ina malakan bibaabi min abwaabi اljanna yaquulu man yuqrid اlyowma yujza hadan wmalakun bibaabin aakhara yaquul allahuma acطi limunfiqin khalafa wacajil limumsikin talafa riwaayada axmed baa ka fafaahsan xadiidka bukhaariy muslim ay wariyeen lafdiga axmed baa ka fafaahsan lafdiga axmed wuxuu leeyahay malag baa malag baa wuxuu taagan yahay albaab albaabada jannada ka mid ah malaggaa wuxuu leeyahay maanta alla ruuxii wax amaahiya ee ilaahay wax amaahsada berri baa loo abaalgudayaa man yuqrid اlyowma yujza hadan maanta ninkii wax la baxa man yuqrid اllaha qadan xasan suquraanka maydan ku arag ninkii maanta ilaahay wax oola baxa ilaahay dartii berri baa lagu abaalmarinaya malaga labaad oo asaguna albaab kaloo albaabada jannada ka mida taagan ayaa asagu wuxuu leeyahy allahuma acطi limunfiqin khalafan wacajil limumsikin talafa duadan iyo habaarkan xadiidku uu laba malag kale siiyey xadiidka saxiixaynku axmed hal malag buu siiyey malagga labaadna wuxuu leeyahy ninka wax la baxa berri baa loogu abaalgudayaa berri buu helayaa aakharuu helayaa sidoo ka baahi badan ilaahu ninka wax bixiya bedel khayr qaba sii u soo wax bixin waaya khasaare iyo halaag iyo baaba iyo burbur idan marka waxbixinta iyo waxtarka muslimiinta aad awoodi karto ayaa waxtarku ku jira khayrku ku jira gobonimo ma taha wa canhu can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu ana rasul la sal slam qaala subanu wuxuu yidhi qaala allahu tabaaraka wataala rabbigeen wuxuu yidhi anfiq ya bna aadam unfiq calayk muttafaqun calayh baabkii soddon iyo lixaad bayna xadiidkan ku soo maray ilaahay wuxuu anfiq ya bna aadam ibni aadama wax bixi oo wax sadaqayso oo bakhaylnimada uu kugu caraabinaya iska ilaali oo iska goog unfiq calayka o anaa ku biilay wax ku siinaya xagga markaad ka sii bixiso xaggaan kaa soo gelinaya hadday markiiba aysan ku soo gelin inta yaree kuwa dhaalla kuu barakaynaya barakadu iyo suna lagu gelinaya haddii kale oliya waxaad ka qaadaysaa iyo siraad baad ka qaadaysaa وcan cabdالlah bn camr cas radi allahu tacaalى canهuma ana rajula ninbaa sa'la weydiiyey rasuul allah rasuulka ilahi weydiiyey ninkaa asaga inuu abu muusa alashcari yahay baa raajix ah lanna su-aashan qudhigeeda ayuu abu muuse ashcari weydiinayaa nabiga fii saxiixi muslim marka saa'ilkuna asagu yahay bayay u badan tahay lamana jasmin karo anna rajulan sa'ala rasuul allah nin baa rasuulka weydiiye wuxuu idhi fii su'aali ayu lislaami khayr dhaqanka diineed nabi allow kee u wanaagsan ayu lislaam dhaqan diineed khayrunkee baa u fadli badan oo wanaagsan qaala subanu wuxuu ihi tudcimu الطacaama wataqra'u الsalaama calى man carafta wman lam tacrif calaa man carafta waman lam tacrif labada masale way u laabanaysa sida raajixa ah tudcimu الطacaam raashiinkaad siin oo baahidaad ka tiri oo dadka fuqarada masaankiyataad caawin caraftahum aw lam tacrifhum ama dadaad taqaana ha noqdeen ama ha aqoon muhiimaddu waa maxa waa inuu maskiin yahay inaad macrifo tihiin oo saaxiibtiin shardi ma aha inuu baahan yahay oo dhibbanan yahay u sii tucimu acaam raashinkaa dadka quudiyani baahida iyo dadka macaluushu baabi'isa iyo baahanayaasha aad waxu taraysaa wa taqra'u salaama salaamtana waad salaami waad ku dulaakhiriin assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu calaa man caraftu ruuxaad garanaysa iyo waman lam tacrif axdaadan garanayninba salaanta marka wejigaradka iyo saaxiibtinimada ah waa min ashraad isaaca waa calaamadaha tusa astaamooyinka lagu garto astaamaha lagu garto way qiyaamada inay dhowdahay in wejigarad iyo macrifo la isku salaamo oon dadka loo salaamin inay diin tahay oo ajir ku jiro oo khayr tahay oo sunno oo adugu aad shaqaysanayso assalaamu calaykum haddaad tidhaa toban ajir baa ilahay kuu qorayaa wa raxmatullah hadaad ku dartay labaatan baa laguu qorayaa wa barakaatu hadaad ku darto soddon baa laguu qorayaa maalinkii afar boqoloo ruux haddaad salaamto maxaad ka oo salaanta ad dhammaystirto waa imisa kun iyo laba boqoloo xasana wey kun iyo laba boqoloo xasano hadaysa ka badnaynba haddaad kun salaantana maalinkai haddee soomaaliya boqollan baa kaa soo horbixi muslimiin boqollan baa kaa so horbi haddaad salaanta ku daldasho hadday doonahan ku dheh wadaadkii salaan buu ku khafiifaye oo adugu aad iska waddo ajri badan baad ka heli soomaaliya ma ogtahay dacaayir ma daynhayaan haddaad salaad dhabayso wadaadku macasinkaa salaan buu ku khafiifa aqiri ruuxu arka waa salaam alay waagi dambe geeduhu salaami doonaa bay kuleeyihin dhagacya yuu salaami doonaa muttafaqun calay yani wuxuu weynu ajir iyo khayr yaha waa in loo fahmo ya shee xasan <laughs> iska wad ilahay dartii iskaga wad wa canhu can cabdillahi bn camr cas radi allahu tacaala canhu qaala qaala rasul sal slam wuxuu yihi saxaabigaas nabigu wuxuu yidhi arbacuuna khaslatan wa fii riwaayati axmed arbacuuna xasanatan arbacuuna xasana fii riwaayati axmed arbacuuna khaslatan afartan xaalo afartan arrimood ama afartan xasano aclaha midda u sarraysa maniixat lcanzi ri la ismaaliyo wey yacni khayrku iyo ajirku meel dhowba jira weeye afartan shay oo ajir laga helo ood awoodi kartaan oon culays idinku ahayn xaggana ku janno gelaysa haddaad wax kale ka badbaadaan waxaana ugu fogba ugu sarreeyaba ri irmaanood walaalka maaliso tidhaahdo caruurta yaabiska oga caddaysa ama shaha loogu caddeeyo wixii kahoo inta kale wayba ka hooseeyaan waa arrimo yaryarood awoodi kartaan aclaha midda u fadli badan yaa u sarraysa waxaa weeye ama ugu culus xagga helitaanka helitaan la'aanta maniixatu alcanzi ri la ismaaliyo ama la isisiiyo minxadu marna siis may noqotaa marna maalin bay noqotaa in lagu tabalcaariyo lagu ergiyo ta hadda loo jeedana waa tii maalinta ahayd ridu intay irmaan tahay dheefso markay gudhana iska soo celi wey nabigu wuxuu uhi maa min caamilin nin shaqeeyooo sameeyaa ma jiro oo yacmalu ku dhaqmahaya bikhaslatin calaamo minha afartanka ka mid ah rajaa hawaabiha asagoo rajaynaya ajirkii arinta ayadaa wa tasdiiqa mawcuudiha wixii laga yaboohayna rumaysan inay dhab tahay ilahay baa yaboohay rasuulkiisa baa yaboohay oo sidaa ruuxii yeela waxaasaa loo samay kaa kii sameeye kaasuu ka heli wacdiga ilaahayna iimaansan ilaahay rasuulkiisa waxay ballan qaaday inuu dhab yahay aaminsan ilaa hadduu jir ruuxa asaga ee ajir doonid iyo rumaynay yaqiin uu yaqiinsan yahay wuxuu rabbi ballan qaadiyo rasuulku inuu helaya aaminsan adhalahu allahu tacala rabbi wuxuu geliyaa biha bilkhaslati alwaaxida aljanna janna uu ku gelinhaya rawahu albukhaari waqad sabaqa waa soo hormaray buuri sheekhu bayaanu hada alxadiid baa soo hormaray xadiidkan in la sharxo la caddeeyo fii baabi bayaani fii baabi bayaani karat turuq alkhayr khayrku waddooyinkiisu inay badan yihiin oo asbaabta iyo waddooyinka jannada lagu gala ay badan yihiin baan ku soo hormarinoo sheekhu waa baabkii saddexiyo tobnaad ee kitaabka riyaad saalixiin hadda baabkaynu marayno waa baabkii lixdamaad soo ma aha baabka waxaad ku soo marteen saddexiyo tobnaad dib ha looga fiiriyo وعن أبي أمامة سدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه قال الصحابي وxuu قال رsuuل الله rasuul kale wuxuu yidhi ya بنa aadam aadamow bini aadanow innaka adugu an tabdula inaad bixiso dhiibto alfadla waxa ka badan baahidaada alfad waa maa yafdulu ow maa yaziid can quuti اlxaaja can اdaruuriyaat noloshada daruuriga ah iyo dadkaad beelaysa wixii ka badan baa fadliga loo jeedaa caawa waxaad ku cidgasho adiga ahalkaada iyo wixii ka badan waa fadli ya bna aadam bani aadam inaka adugu an tabdula alfadla aniga wixii ka dambeeya masdar baa laga dhigaa waxaad dhihi jirteen wey inaka ay ay badlaka alfadla wey badlaka alfadla dhiibidda aad waxa dheeraadkaa dhiibteed bixiso ayaa khayru laka kuu wanaagsan wa an tumsikahu inaad haysato wa imsaakuka iyaah way ayaduna haynta aad haysanayd reebanaysana sharun laka waa shar bay kuu tahay waa kuu khayr daranta waxaa dheeraadka inaad bixiso ayaa kuu khayr badan inaad isku aad isku dhejiso reebatana shar bay kuu tahay kuma fiicno walaa tulaamu lagugu canaanan maayo laguma haysto lowm sharciga ah lagugu cambaarayn maayo shareecadu kugu dhaleecayn mayso allihii rasuulkiisa kuma haystaan weeye calaa kafaafin baahidaadan wax ku eg ay maa yakufu xaajataka baahidaada waxaa awdaya keliya hadday hantidaad uba tahay laguma haysta woy laakiin baahidaada wixii ka badan ummadda wax ka sii bixi walaa tulaamu lagugu canaan maayo lagugu caayi maayo ama lowm sharciga ah kaa soo gaari maya calaa kafaafin calaa imsaaki baahidaada wii ku ian baahidaada wixii ku filan ka badnayn haysashada aad haysateed ceeshata laguma haysta wabda fi linfaaq ku bilow haddaad wax bixinaysana biman duulkii tacuuli ay tunfiqu calayh haddaad wax bixinna dadka aad biisho baahidooda ah, meel saar dadkaa marka hore ku bixi sadaqa wey sadaqatun wasila wey waa qaraaba iyo sadaqay noqonaysa laba ajir lay noqon kadibna muslimiinta kale u gudbi walyadu lculyaa gacanta sarraysaa khayrun ka wanaagsan min alyadi sufla gacanta hoosaysa gacanta saraysana waynu soo marray waata waxbixisa midda hoosaysana waa midda wax qaadata rawaahu muslim xadiidka waxaynu kusoo marray baabkii konton iyo lixaad baab konton iyo baynu ku soo marray wa can anas bn maalik radi allahu tacaala can qaala wuxuu idhi maa su'ila rasuulu اllah rasuulka ilaahay lama weydiisanin al alslaami calaadi aad tacliidyada dhihi jirteen way cilada faa'idayn jirtay maa suila rasul rasuulka lama weydiisan cala alislaam ay liajli islaam islaamka dartii laguma weydiisanin shay-an shay adduunyaah ilaa actahu waa bixin jiray dadka muslimiinta ah gaalada aadi mahayaan yay soo aadahayaan muslimiinta limaada islaamkay wax kugu weydiisanayaan hilibka idinka dhexeeya diin ah islaamnimada idinka dhaxaysa waxay kuu soo muteen kuuna soo aadeen dadkana kaaga soo doorteen waxaa weeye in aad muslimiin wadatihiin islaam idinka dhexeeyo tiibuu xadiiku ka hadlaya maa su-ila rasuulu اllah rasuulka ilaahay lama weydiinin cala alislaami ay min ajli islaam islaamnimo diin darteed iyo rasuulnimo iyo muslimnimo wax looma weydiisana shaygan shay ilaa acطaahu waa bixin jiray walaqad jaءahu rajul nin baa u yimid maalin maalmaha ka faacطaahu nabigu wuxuu siiyey ninka asaga ahaa hanaman adhi bayna jabalayn laba qow buuxinaya gol laba gollood buu buuxinaya carakawa dhowr boqoloo neef kun iyuu siiyey farajaca ilaa qowmihi tolkiibuu ku laabtay ninkii nabigu uu dareeriyey adhi buuxiyey laba qow dhexdood gol buuxiyey ilaa goshu markay qow dhankaa yahay qowna dhankaa dhexdooda faraq iyo gol iyo laag baa ka dilaacda wey waa adhiga buuxiyana haddee waa ai abiil ai qoys ma aha aiga gol buuxiya waa ai abiil leey qoys aigiiba farajaca ilaa qowmi tolkiibuu ku laabtay faqaala wuxuu idhi yaa qowm tolow war ma rabtaan aa aslim war diinka islaamka soo gala muslimiin baa nahay dhaha ashahaata gala diintan maxaa fa inna muxamadan muxamed calayhi salaatu wasalaam yucqii wuxuu bixinayaa wuxuu bixinaya caطaaa man ruux deeqdii iyo bixintiibuu bixinaya laa yaksha alfaqra aan faqri ka cabsanayn yani ma wuxuu ihi hawshaan weeye waa hawl laga faa'iidaysto maxaa jira ninka islaamka horboodahaya u ah madaxweynaha ninka u taga wuxuu dhiibi hanti ruuxa bixiyey laga soo qaada nimaan faqri ka baqaynin boqorre maxaa lagu yaqaanaa inay wax reebtaan wax dhiibaan inay faqri ka cabsadaan idan laba macno lagu fasira xadiidka oo yucطi caطaa'a waxaa loo tankiiriyey liltacdiim atankiiru huna liltacdiim ayu caطaa'in buu waa wax la sheegi kara maaha wale waxa dhe maahe halkaasuu reemiigani nin caqli badan buu ahay wuxuu deliishaday qaabku nabigu wuxuu bixinayo wuxuu arkay inuu yahay daliil calaa axaqiyat اlislaam islaamku inuu dhab nabigu wuxuu sheegtay nabinimo iyo sheegtay waxay carab sheegin jirteena maaha mana taqaan dhibku kala kulmayna waa wuu og yahay wabittaali wuxuu wax bixinayaa sidii axad ilaahay ku kalsoon oo meel kale wax ka sugahaya oon ka baqaynin amaad faqridaa sabooshaa dagaagtaa iddicaau nubuwa iyo catahan iyo bixintan qaabka wax loo bixinaya waa daliilaani calaa nubuwatihi waa burhaan min baraahin اnubuwati wاrisaala ley ninka ramiiga ah wadaadana macnaha qiimaha ka soo saareen ma xumo laakiin daahirku waa daahirka wuxuu leeyahay hawsha intay sii socon la garan maaye ha laga faa'iista jaaniska jaaniskan ka faa'iisto islaama macnahaasaa meesha sheegaya aslimu islaam oo diinka soo gala faina muxammadan faina rasuul llahi buu dhihi lahaa hadduu hawshiisu hee ay quman tahay faina muxammadan muxamed yucطii wuxuu dhiibayaa caطa'a man dhiibid ruux oo kale laa yaksha aan ka baqaynin alfaqra saboolimiya faqiir maxaa yeele wakiiyii ansaarihu markuu yidhi uu yaa rasuullahi anfiq walaa takhsha oo walaa takhaf min dilcarshi iqlaalan bihada umirtu asiga nabigu soo yidhi calayh isalaat wasalaam idan nabiga gobonimadiisa deeqsinimadkiisay ku tusaysaa markaad aaminsan tahay calafkaada iyo quudkaada iyo xalquunkaada inuu qoran yahay oo adoo xab iyo biyaba wax walba la qoray gobanimana aad u dhalaatay waxaa way adduunyo culays kuguma hayso waa usgag iyo mara la iska bedelo weeye markaad haysana tasaraa laga xigaa markaad hayinna waa la sabraa maxay culayska kugu haysa maxaad ugu baabi'iba sideeduba oo dhiikar iskugu rida iyo gaas iyo wax la garan waayo wain kaana arajulu saxaabiga anas ah wuxuu yidhi wain kaana arajulu ninku wuxuu ahaa buu la yuslimu kuwi islaama diinku soo gelaya maa yuriidu isagoon ku doonayna biislaamihi wey islaamkiisa aan ku doonaynin ila dunya addunya mooye niman baa diinka soo geli jiro ashahaadan jiray iyagoo ashahaadada ku doonaya addunyaad heshaan famaa yalbasu ma nagaani ninkii asaga ahaa ilaa yasiiran wax yar mooyan buu islaamka dhex joogayaa xataa yakuuna alislaamu axaba ilayhi min addunya wma calayha yacni shilinkan yarka ah ee dadka la siinaya diinku jeclaysiinaya saxaabiga inoo sheegay ninkii u soo galay islaamka aad xoole ka heshid oo xoolo nabigu qaybinaya aad wax badan ka heshid ayaa wax yar markuu islaamka dhex joogo islaamkiibuu jecel addunya maba rabo famaa yalbasu ilaa yasiira wax yar ma joowaxaan wax yaran ma joogayo xataa yakuuna ilaa islaamku uu ka noqdo axaba ilahi mid laga jecelaya min addunya adduunyadoo dhan iyo wamaa calayhi wax dul saaranba maba doonayo waa kii ka sheegay saxaabigii safwaan bni umaya radi allahu tacaala canh kufaarta ee nabiga dhibay ee diinka la dagaalamay buu ahaa intuusan islaamin ee islaamka weli uusan soo gelin buu nabigu ta'liif ku sameeyey waa kii mar cambuurbireedyo ka daynsaday hub ka daynsaday xunayn dagaalkiisii iyo waad garanaysaa nabi maxamed baa wuxuu isiiyey buu i xooluu isiiye geedbu maalin isiiye fara badan isagoon adduunka uusan joogin axdaan asaga ka necbahay axdaan ka necbahay ma jirin maalinka uu waxaysiinayo xoolii baan iska kaxaystay buui maalin kale haddana xoolo kalou isiiyey wuxuu idhi nacayb baa soo yaraaday haddana mar kaluu isiiyey xoolo badan nacaybkii baa yaraaday waxaan islaamka soo galay buusu nabi kolba xoole ii siinayey anigoo asagoo uusan ji rux bani aadam aan ka jeclahay waagi dambe wuudi nabi maxamed xoolo ma bas xoolihii lagu wada diidba isagaa xoolihiisa bixin jiray xandhadan yaree adduunyada ah waa sandareero dadka ducafaa'ulquluubkaa lagu soo dumaa waa lagu soo jiidaa dadka hadda gaalada dhex joogtana carraka waagaa haddaad mashruuc yar u samaysaan intooda diinka islaamka soo gelaya kii islaamka soo galan aad si gacan qaadaan oo watabiina fiican siisaan boqol boqol bay usoo islaami lahaayeen laakiin shilin farinayaa ka saarahaya shilin farinayaa ka saari soomaaliye waad wada xawilantihiinba kii wax yar hela tuulo dagaal ka socdoo soomaaliya u xawilhaya reebala lagu layule qoryaha lagu iibiyo sideeduba annaga maxay naga rabaan qabiil iyo qabyaalad iyo qowmiyad iyo magacaan jirin baad dhisaysaa ummadda kontanka maliya dhex joogtaan ee u badan gaalada wax mashruucood u diyaariseen ood rabtaan inaad ku islaamisaan ma jiro ilaahayna aakhara wuu idin weydiinayaa qoys karti badan dhaqaalo badan firfircoon galgal badan baad tihiin badankiin ayagoo bakhtigu xaal u yaha dalka soo gasheen rslii baan ka hadlaya harciyaa la qaatay taasir ma aha waxa idin xidhi karaan hadda ma jiro idinkaa midhaha caddaynaya cabsanina embiyadu waa idinka idinkaa isku filan colays ma jiro runtaynu isu sheegayna xoolo badan baad heshay ilah waa idin gargaaray midda kale dalkaa nin walba marbuu yimid waa lasoo kala horreeyeyba waxba yaa laydin hanjabi dalkaa nin walba marbuu yimid waa uun la soo kala horreeyey qolyahan sawxidigu joogana boqolkiiba sideetanka ka soo horreeyeyba dalka asalkiisa rekost muslimiin sawxidiinba rekosti iska lahaa iyo soomaali nf d degta dadkan kale ingiriis baa soo yabyabayba qayb john garank laga keenay iyo qayb kongi zair laga soo ururiyey wuxuu ingiriis yabyabo isu keenay asalba idinka cabsida iyo fulanimada ku jirta iska daaya oo xisaabtama xaqiina dhacsada mashruuca iga daaye ummaddan kiristankae kontanka milyan dhex joogtaan haddaydan u diyaarin mashruuc diinka islaamka aad ugu horseedaan oo diinka aad ku faafisaan oo islaamka ku soo gelisaan kii soo galan aad ku jeclaysiisaan wallee xisaab culus baa idiin taalla waa idin oga dhiiqada islii isu intaad ka baxdaan kor u fikira ummaddan mashruuc oola imaada waa xisaab idiin taalla maalin walba miskiin baa isbitaal intuu ku dhinto ama lagu daaweeyaa loo qabsan malaayiin waxa u haysaan ma jiro qoysku ka dhashay soo la rafanayaan ayay tahor u waayayaan shalayba waxaa laii sheegayay sagaal bilood nin isbitaal yaalloo ku xidhan oo la sugahayo oo lacag loo haysto wuu caafimaaday isbitaalka dhex isku lugee baa le kama bixi kartid ilaa xoolaha bixiso isbitaal ku dhex lugeeyaa markuu daarana sarid baa lagu soo celin jiif halkaa xisaabkana way ku socotaa hmm. tii horena way taagan tahay masaajidka alla keen arrintiisa imaamkeen la taalla malaayiin hayantina waad haysataan marka waxaa le wadaantii tolkeed keenta maxay dhaheen wadaantii reerkeeda keentee yaa reer toleed keentee kuwaasa waxu tari la'dihiina goormaad gaalo u gurmataan oo islaan soo gelisaan ceelkaas ha lagu fikiro kor ha loo fikiro wax badan baa la qaban karaa akoon yar haddii loo sameeyo dadka isbitaalaha keliya oo nin walba boqol shin uu ku tuuro balaayin bay noqon oo mashruuca keliya lagu sanduuq yar akoon yar oo intaa lagu qabto muslimiinta xabsiyada ku jira muslimiinta isbitaalaha loo haysto kuwa dhinta intaa keliya wax yaroo loo ururiya in diinka lagu faafiyo lagu fangareeyo oo dhowr wadaad mas-uul oga dhigtoon la xisaabtaan oo bug meesha loo dhigo la kontarool waxna ku bixisaan ummadda waxbay taraysa daaru irshaad oo mas-uul amiin uu maamuli waagay jirtay almuslimiin aljudud wax badan bay muslimiintu u qabatay raggii ay soo islaamisay baa culummo maanta oo kenya ka muxaadara ka khudbeeyaan yani waa in xaqa lidi habro soorooyina adduunka ordahaya oo kenya dhexyaaci oo goofafka tegi oo hayjadaha ordahaya oo baybal iyo la orti khamro iyo waxaa shuqul ku lahayn kitaabka qur inaad meel laba geysaan ma rabtaanba meel laba ama wadaan masaajidkaasu idin inuu gaadho tuulooyinka ma ogolidi waxna ku bixin maysaan xisaabahaasi jawaabay iyay baahan u baahan yahin aakharo ka imanaya ijaabada qiimo badan ood ku badbaadaysaa u diyaarsada rawaahu muslim baa xadiidka wariyey wa can cumr khaab radi allahu tacaala canhu qaal qasama rasul la sal sl rsulka wuxuu qaybiyey qasman hantibuu qaybiyey hantibu maa nabigu qaybiyey faqultu waxaadan cumar ahay yaa rasuula rasuulka ilaahayow lakayru haaulaa kuwan kuwa dadaan ka ahayn baa kaanuu ahaa xaqa kuwa xaq badanoo ku mudnaan leh bihi bilmaali minhum ayaga ka mudnaan laha nabad wuxuu kuwana aad xoolaha kuwa ka mudan jira riwaayo kalaa caddaysay kaanuu axaqa bihi minhum ahlu sufa wuxuu ahlu sufa ka mudan boqolka marna ka badnaan jiray marna ka yaraa toddobaatan dhowr boqol mar bay gaadheen saddex boqol gaadheen kolba baahida ku xidhnayd iyo dadka jooga meesha ayada ayaa ka mudan buu cumar isyidhi marka la fiiriyo cumar laannahu wuxuu ku miisaamayey dadku waxsiismada iyo cadiyada waxay ku kala mudan yihiin bixasabi اddiini wاlsaabiqiyati wاlfadli wاlcilmi basuu ku qiimaynayay ruux walba diintiisa dadnimadiisa islaamka xilliguu soo galay ummadda wuxuu taraya cibaadadiisa iyo khayrkiisa ay wax ku qaybin jireen waagi dambe uu khaliifka noqonay sidaasuu ku qiimaynayay asagii abubakr waa ka isku khilaafeen oo uu yidhi waxaan bixinayo dadka waa u sameeya anugu abubakr haddaan ahay madax taabad kii shalay soo islaamay iyo kii islaamka uu ku bilowday iyo mualafaة اlquluub iyo qudamaa kulli waan u sameeyaa buui anigu cumar buu uhi maya sideed u samayn karta nin shalay soo ruleeyey iyo nin afka soo gaadh ah wuxuu hi dadkaani diinkoodii iimaankoodii iyo islaamka allay ka iibsadeen laakiin anugu kaalmo adduunyaan qaybinayaa buui kaalmada adduunan qaybinaya kuma salaynayo nin walba diinkiisii aqoonsa abada abubakar waa ka diiday cumar wuxuu yidhi ana khaliifad marku gaarso wuxu uhi maya walle inaanan simaynin buuhi dhasha nebi maxamed iyo iyo munaafiqiinta carruurtooda aanan simayn ree ahlu badriya wallahi inaanan simaynin buuhi muslimiin fatxi maka ma simaayo sawaaq lagu kala baxay usaama bnu zayd iyo ah. wuxuu diiday inuu u sima caiyadii wiilkiisa cabdillahi bni cumaro min asaabiqiin alawaliin ah wuxuuhi abbu maxaad aniga intaa iisii usaama usi uhi usaamo nebi maxamed baa kaa jeclaabaad isaga iska tag bur adayga anaaba ka weyna aday kuu taallaa buur anaaba ka soo hor islaamay aday kuu taallaa usaame iyo cabdulaahi nabigu kaa jeclaa buur usaame idan nabi maxamed ku jeclaabaa loo badinaya hantida loo badinaya aalu beyt rasul waxba uma jirin cumar warkiis waad garanaysaa saasoo soo ku dhammaysta cumaanna sidaasuu ku socday xisaabo kalena way ku soo baxeen radi allahu tacaala canhu ardaha sii bixi maayo hadda laakiin ku celiyey calaa siirata abi bakar caliy markuu khilaafada gaaro wuxuu ku noqday calaa siirata abi bakar baycadana wuxuu ku galay calaa siirati shaykhayn ariiqada abubakar iyo cumar markay abubakar iyo cumar isqabtaanna muslimiintu waxay jeclaayeen abubakar bilaa khilaafin asagaaba ninkii xataa lasin abubakar garaaci jiray bakoorad buu nin ku jabiy maalinsu ugu waday siddeean ulood inuu lasimi keliya abubakar wuxuuhi hal maalino abubakar baana aanan gaari karin ba anugu hal habeenna ma gaari karo ninkii ilasin abubakarna waa qaadif fa calayhi xaddu lmuftari siddeean bab bab marka cumar warkiisu waa iska caddaa ma ogolee hawshaa nin badan ma ahay cumar markaa isagu tiisii buu wataa faqaala subanow wuxuu yidhi innahum kuwan wax aan siiye leedahay waa laga mudan yahay aad leedahay cumarow khayaruuna waxay an yas'aluuna in wax ugu weydiisaan si qallaafsanoo foolxun ilxaax nabi allaw nasiib noo dhiib xaggeed noo dhaaf annagana soo fiiri maxaad leedahay shalay baad waxna siin weyn nabigii haddee moogta gobonnimo iyo tartiib loo baahan innahum khayaruuna waxay doorsiiyeen iduuransiin cafwan an yas'aluuna inay waxay u weydiistaan bilfuxshi ay bililxaaxi waaladaa si foolxun oo qallafsan oo keenaysa anoo xishoonayoon raalli ahayn wax dhiibo wey macnuhu saa u fahma an yas'aluunii bilfuxshi oon sidaa wax ku siiyo wey mar baad marna wax ku bixisaa marna ninkaan iska reeb ku bixina hadda sumayna arag masaakiintaad wax siinayso qaybo ka markay nafta kuu keenaan bal iska reeb aad meel hashaa ku cabtide haddii kale ama qaxida ku daba taagnaan hayaan shahaadii baad yaad xoraysanaysaa midna qalbi same iyo ilaahay dartii aad ku siin tiibuu nabigu ka hadlahaya si qallafsan oo dhaqan xunbay waxay u weydiisaan markaasaan xishood ku siinayaa iyaysan ku dhibin bal iska aamunsii ruuxaal nabigu wuxuu loo barakayn maayo kaansaa wax ku siiyo looma barakaynayo aw amase yubahiluunii inay bakhilnimo igu xukumo intaan wax u diido ninka sidaa ii dhiba haddaan ka dhaqaaqo waxba siin waayo cumar maxaa la idhihi bakayl bakayl dhalay buu leehay ah. uba hayaan muxuu noogu diiday munagana siiyo xaggee ula ordahayaa kuwo kalu u wadaa bakhaylnimo inay intay su-aal qallaabsan ila daba istaagaan aan iskaga fujiyo waxaan hayo iyo inaantaan su-aashooda xun iyo aan ka dhaga adaygo oo kuwa ayaga ka mudan aan la raadsado wixii aan hayay ay dhahaan bakhaylnimu noogu diiday labadaabaa nabigu haysata buui walastu bibaakhilin aniguna bakayl ma ihi wax kastoo marka keenaya in bakhaylnimo lagu xukumo ama lagu tuhmo waa cudur baase inta lagu tuhmi lahaa waa isfuranaya bu suma sal slam waa isfuranaya waa dhiibaaya idan maslaxatu addifaaci can cirdi rasuuli illaah iyo maslaxatu اlinfaaqi calaa man huwa awlaa isgarab galay atarjiix bayna almasaalix buu nabigu sameeyey maslaxadu cumar arkay waxaa ka xoog badan tusuubana calayh isalaat wasalaam muxuu nabiga lo waxaan yahay xandhada ah hebel ood siisay hebel baa ka mudan waa runtii laakiin hebel markaan siiyon kan ka tago kan nabi maxamed bakhaylnima ku tumayaa nabiga ruuxu bakhaylnimo ku tumana wuu gaaloobahayaa diinkuu ka baxaaya alis wey ama cudur xunoo ceeb ah oo nebi maxamed qabanin oo xataa ogaasiha uu ku casali jiray xilkana kaga qaadi jira nabiga lagu tumaaya marka in maqaamkii nabiga iyo sharaftiisii iyo magaciisii dhaawac uu gaadho iyo in la yidhaahdo nin hebeloo hebel ka mudnaabuu ah kale hormariyey maslaxadan kanuu nabigu eegay tanaana ka khayr badan walastu bibakhili anugu bakhaylna ma ihi wixii keenaya bakhaylna lagu tuhmana waa ka hortagayaa weeye walidaalika xadiid xasan wadadana daciifiyaan uu kii ahaa maalkiinna ku difaaca sharaftiinna dubbuu biamwaalikum can acraadikum aw dubbuu can acraadikum biamwaalikum sharaftiinna iyo magaciinna ku difaaca maalkiinna soomaali way taqaanaa waxay dhaheen intii magacaa dhumi lahaa maalkaadu ha dhumo magacu waa sharaf dhegtasan iyo aad bay u qiimo badan tahay ruux magacii buu noolaadee maalkii ma noolaan waa la yidhaahdaa an jubayr bn mucim bn cadi bn nawfal ibn cabdimanaaf way n nabigu ilmaadeer ahaayeen ama jubayr bay nabiga ilmaadeer yihiin laakiin mucim nabiga adeer buu ugu aadanaa waa jubayr ibn mucim ibn cadiy ibn nawfal ibn cabdimanaaf ibn qusay ibn kilaab w ree bin cabdinaaf nawfal wey mualib nawfal suma kala garanaysaa jubayr waa saxaabi qiimo badanoo munkurama ee asxaabi rasuulilaahi lagu tiriyo qaala wuxuu uhi saxaabigaas aabbihiina wax ku dhintay gaalnimaad garanaysaan waa kii ninkuu nabigu jiray abaalka nabiga ku lahaa aad u difaacay ee uu odhan jiray qolyihii ahlubeder low kaana muطcim cadiy xaya fakallamanii fi haulaai natna la aطlaqtum lah hadduu jubayr cafan muطcim cadiy maanta noolaan lahaa abaal ba igu lahaayoo mar buu difaacay waxna ii taraye oo uu yidhaahday ii siidaa maxaabiistan gaalada ee toddobaatanka oo u sii dayn lahaabu nabigu abaalkii gacanta aad buu iskaga ilaalin jiray waana gudi jiray qaala saxaabi wuxuu baynamaa baynamaa xilli huwa jubayr yasiiru uu lugaynaya maca nabi suubana sal slam maqfalahu soo laabadkiisii nabigu ka soo laabtay min xunayn ka soo laabtay soo noqodku nabiga ka soo noqday maqfalahu ama waa masdar miimi ama waa darafkii zamaanigaha ah. ay cinda maqfalihi aw zamaana maqfalihidu wey xilli aan nabiga la socday buu yidhi socodkee socodku uu ee maka uu ku soo laabtay kadibna madiina uu aadayay suubanuhu facaliqahu waxaa ku dhagay alacraabu ramiyi baa nabiga iska laadshay yas'aluuna iyagoo wax weydiisanaya soo noqdoo madiina u soo socda ama xunayn ka soo laabto maka u soo socday qolyo remiya dhexa u galeen nabi alla xoolaan rabnaa xoolaana sii waxaa la maalmaha o inaad geel iyo saa u butaacinayso wax qaybinaysaana wax xata taruuhu ilay nabiga ku qasbeen oy ku ciidhiyeen ilaa samuratin geed qudhac ah xaggi xagga ka galee nabigu ka durug idan sidii loo waday baa nabiga geed hoosta ay la galeen midbaa agga u jiida midbaa agga ujiida aan isfahan war maxaa jira kamaba sughayaan waa ari buqden oo biyo ku boqden oo kale xoolo fahaifat waxay e, daftay ridaao gu'iisii geedka quacaada geed qudaxle haddaad u dhawaato maradu kaa qaadanaya maradii gu'iisiibugeedkii qaatay fawaqafa nabiga baa istaay sal l slam faqaala wuxuu idhi ridaa war balgo ay siiye bal intaad dagaalka bal marada i siiye falow kaana lii cadadu hadihi اlcidaahi laqasamtu baynakum uma laa tajidunii bakhiila walaa kadaaban walaa jabaana nabig wuxuu ihi falow kaan lii hadduu ii ahaan lahoon heli lahaa cadadu hada lcidaah geedahan quracyada tiradooda oo nacaman xoola ah geel ah lo ah saddexda misi nacamkuna asalkiisu waa geele eh. nabig wuxuu hi waxaan quracda aragtayna carrakawaagee dhulkan ku yaallo oo geel ah, haddaan heli lahaa maanta cidaahu marka waa jamcu cidahin oo quraca la yidhahdaa ama geedkan qodaxalee qurac iyo ama qansax baa tiraadaba sogsogta iyo waxyaabaha noocaas nacaman oo geela haddaan heli lahaa ama xoolaha la qasamtuu baynanku waa idiin qaybin lahaa uma laa tajiduuna xataa markaan qaybina maydan arag hesheen bakhiilan oo gacan adag walaa kadaaban been badan walaa jabaanan fuliga xagga waxbixinta ah waxla'aan layskuma dhibee waxaan hayay ummad baan u qaybsheeye dhibka iga daayo marada iseeya idan boqor muxuu samayn lahaa kulli hallaayu dhihi lahaa nimanka sida u isagii fiijineen geed hoosta iga geliyey haddana iyo qansaxii u dilay nabigu waa u cudur daaranayaa waxbuu u waa dejinaya waa rasuul kariima wa innaka la calaa khuluqin cadiim idan albukli buu nabigu hormariyey inta kalena bukli baa dhala haaliban sifaad mutalaaima weeye sifaad mutalaasima waxaa ku jira xadiidka ruuxa muslimka ah wanaagsana uu leeyahay mararka qaarkood wuu sheegan karaa waa isku ammaani karaa limaslaxatin yaraaha maslaxo u inta badan wanaagada waa la asturaa waa la qariyaa laakiin marar ay maslaxadu keenaysaa jirta inaad sheegato si lagugu daydo kura yaroo waxaad aragtay maalinkii jus quraan akhriila waxba dhaqaajinla waxaad dhihi kartaa war aniga waayeelka jirka ah, ama toddobaatanka ee luudaya yaa maalinkii shan jus akhriya ama subax akhriya maxaa kugu dhacay waxaad rabtaa inaad ku caraabiso asaga aad dhiirogeliso kaama aha inaad camalkaada sheegayso kuwa wuxuu ku yidhi shaqaystoo baa xoolaroon hooyaday bishi konton dolar baan bil walba xataa ma gooy konton macaytaad leedahe shan baan diraa anugu anoo yar maxaad ka waddaa maamada biilkaa u kordhiyo qaduucan gacanta laga goga ah ee kontonka la ordahay waaga dambe soomaalida lay kuu bixinaya ontn waan saaiibanayba qolyo faamil oo dhowr goor konton u dirdiray konton lay ku dhajiyeen hadda kontonla loo yaqaana idan maaladan way ku jirtaa adiika xadiika way ku jirtaa waxaa kaloo ku jira ninka mas-uulka ummadda u ah ama culummadaa ah, ama odayga nabadoonka ama amiirka ama guddoomiyaha ay xil dadka muslimiinta u haya mamnuuc wey inuu bakayl noqdo xilka waad ku waayaysaa bakaylnimo nin gacan adag xil looma dhiibi karo lannahu nabiga maxamed baa ka dagaalamaya walastu bibaakilin uma laa tajiduunii bakiilan bakiil carabtu waxay dhahan albakiil yakhsir maratayn albakiil yakhsir maratayn deeqsuguna mar buu khasaara amaba khasaaraba idan bakaylnimadu waxay keentaa been badan inaad sheegto waxay keentaa inaad fulay noqoto saa darteed la yidhaahdaa waa sifaad mutalaasima ninka bakaylka inta badan geesi ma noqdo ninka bakaylkaa inta badan geesi ma noqdo midda labaad ninka bakaylka inta badan runlow ma noqdo beenaalow noqdaa maxaa yeele waxbuu ballan qaadayaa inuu bixiyuu ballan qaadi idan ballantii buu ka bixi been buu sheegi suu wariso ku tagaaya bakhaylnimadaa waxay baraysaa dhaxalsiin been idan bakhaylnima asalka waa maxay waa cabsi bay ku salaysantah ida dhanba fulinni bay ku salaysantah sheeg hadaad bixiso amaad naf baxdaa ama biilku kaa istaagaa ama intan isla weydaa ama ama ashayaanu yacidukum lfaqra w shayaan baa haysta ninka waa maxbuus birsonba ogu jira iyo jeelba ogu jira ninka shayaan la ohan ninkaasaba xukumaba marka albuklu alkadibu waljubnu waa laba sifo xunxunoo ka dhashay inta badan bukhliga deeqsinimada iyo karamkuna shajaacay ka dhashaan inta badan laakiin marmar waa la arkaa bakayl geesi ah shilinkiisii inuu quuro ma ogol laakiin naftiisu quurahaya wuu ku dhimanaya laakiin haaliban waxaa weeye albuklu wاlkadibu hmm, wاljubnu waa sifaatun mutalaazima aaliban intan dambe walaa kadaaban nafyu asli wasfi baa loo jeedaa ha ku khaldamina ee looma jeedo nafyu اlmubaalaga fi اlwaصfi kadaab waa siiqaة اlmubaalaga looma jeedo waxaa loo jeedaa nabi maxamed beenna igumadan barateen wey been badni ma ah beenoo dhan baa nabigu iska tokoorayaa fulaynaboo dhan buu iska tokoorayaa bukhli oo dhan buu iska tokoorayaa aslu lwasfi buu nabigu diidan yo anfinaya walaysa nafy almubaalaga rawahu lbukhaari maqfaluhu miyaa doonaysaa macnaheedu ay xaala rujuucihi wey xaala rujuuc markuu nabigu soo laabanay waa mastarkii miimiga ah haddaad daraf ka dhigtana cinda rujuuci aw zamana rujuucihi baad dhihi wasamuratuna waxaa wey markuu nabigu soo laabanay shajaratun waa geed samurood walcidaahuna waa jamc cidahina waa shajarun lahu shawb waa geed qodax leh ama qurac ha noqdo ama qansax ha noqdo ama qaydar ha noqdo iyo cadaad iyo wii ladoona ha noqday bilcin waa geed qodaxay oo meesha ku badnaa وعn abi hurata radi اllahu tacalى canhu أna rasul sl ly slam qaal nabigu wuxuu yihi sadaqatun maa naqasad ma nuqsaamiso ma dhinto sadaqatun sadaqo min maalin maal sadaqo iyo waxbixin ilahay dartii loo bixiyey maal ma yeesho idan maxay u laba qaab baysan u wixii aad bixisay ma nuqsaamine adduunkunbuu ka libdhay aakharu ku yaallaa gacantaaduu ka baxay tii rabbibuu ku jiraa maxaa isdhiben marka waa yahay waxba isma dhimin wey shaygii kaa baxay ee gacantaada ka dhaqaaqay diiwaanka aakharana kuu galay maaduu kuu yaallaa mise waa shay isdhimay isma dhimin dhanka ajirka waa midda midda labaad wixii aad bixisay barako badan baa soo gelaysa kontonka aad bixiso konton ka badan ama intii ku hadheedoon waxbaba kusoo gelin baa ku barakaynaya wax looba wey barakada adduunka aad ku helayso iyo ajirka aakharo aad ku helayso intaa marka la fiiriyo sadaqadu maalka waxba kamaysan dhimin waa buuxa weli maalku wamaa zaada allahu ilaahay ma kordhiyo cabdan addoon bicafwin cafis walaalkii cafiyey walaalka baa ku dulmay waad iska cafiday wuu waa iska cafiday waa ku aflagaade waa iska cafiday somal hebel waa nacas cadkiisaba ma goosan karo indhahaba ma shidan karo waa lagu tumanhayaa yac iska dhihi mahay soomaali ha ku cayido waxay doona ha sheegto haddaad muslimiinta kugu xadgudba ilaahay darti u cafido ilaahay kuu kordhin maayo ilaa cizan sharaf waxaan ka ahay sharaf gob wey ninkaas waa akhyaar waa hayiin waa nin tol ah waa nin oday ah waa yeel wey markay agga joogaan way sheegahayaan inaad wanaagsan tahay waa iri markay rabaa inay ku caraabiyaan war iska dhici ragga nimaan shantaadu kaa celinhe sharci kaama celiye nimaan warankaadu warankaadu gelin warkaadu ma galen nimanka yac iska dheh balaayaa lagugu ahriya toban maalmahood baa laguu siday ilaa aad kabala-aan dhaqaaqdo marka laakiin dhab loo hadlay ninkaa degan ee dadka caafiya dadkay ugu jecel yihiin oy sheegayaan ilahina wuu kuu balaqan wamaa zaad allahu ilahay uma kordhiya cabdan addoon bicafin cafisu waalaalkii cafiya dartii ilaa sharaf waxaan ka qaadi maysi kama qaadaysi cafisku sharaf baa laga qaadaa la cafinayo dadka muslimiinta ah wamaa tawaadaca isma dhuldhigo axadun aadame lilaahi alla subxaanah wa tacaala ilaa rafacahu allah ilaahay baa kor qaada ilaahay baa dallac dad muslimiintu u dabacsanaato waa walaalaha waa muslimiin waa tol waa ahal dartood baad iskugu dhuldhigtay iskamaadan kibrinin iskamaadan weynaysiinin sankamaadan taagin ilmo miskiinaad iskaga dhigtay raroosh baad iskaga dhigtay gacantaadaad u gogashay wamaa tawaadaca ay tadallala isuma dhuldhigo weeye axadun lilaahi ilaahay dartii ilaa rafacahu allah ilaahay baa kor u dhiga waa la dalacsiiya kulli u ka sara maraa googgo asagaa ugaas u noqon asagaa laga sheegaya magac buu ka heli cind allahna ku barakoobaya rawahu muslim wax loogu yahay weytaayadaah ninkii looji xasan albasri wuxuu ihi waxaa isoo gaadhay in marka khalaa'iqda aakhara laysu kiro banka qiyaama lassoo tubo ayaa malag dhawaaqaya ah malagga wuxuu odhanayaa marka alaa liyaqum man kaana lahu cala allahi ajr ha istaago ninkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ajir iyo qaan iyo dayn ilaahay kula ha istaago wuxuu ihi soo gaadha in falaa yaquumu yowmaidin ilaa man cafaa fi اdunya maalinka waxaa istaaga malagu yidhaahdo ha istaago axadkii ilaahay dayn ku lahaa iyo ajir istaagaya dadkii adduunka muslimiinta cafiyi jiray faman cafaa waalaxa faajruhu cala allah marka cafigu aad buu qiimo badan yahay toban jeer baan cafiya maanta tan yeeli mahay waxba kama jira wax la yihahdo shalay baan cafiyey oo darhad baan cafiyey oo maalawood buu islaanta u banbaxay oo wiilkiibuu dhegta hawlaha waa shee hawlo shaydaan wey shaydaan waxaa kugu akrinaya kun jeer baad cafiyey maxaa jira ilaahay baa kun jeer buu ku cafiya adiga imisaad khaldantaa khalad joogaa tahay waagu markuuba ilaa gabol ka dhacahayo inta ilaahay ku cafiyo in u dhow ummadda cafi intuu rabbi ku cafiyo dad maba cafiyi kartid bani aadam baa tahay xisaabtan la tirinhayaad ku haysa n n intaasoo goor waxbaa kama jira waa hawlo shaydaan shaydaan baa raba inuu ummadda isku laayo walaalkaa kugu diro وعن أبي كبشة cمر بن سعد الأنmاrي رضي الله تعالى عنه أنhu samca rasul sl sl rsulka ilahi buu maqlo yaquulu leh ثaلaaثaة saddex arimood saddex xaalo uqsimu calayhin nabigu waa ku dhaaranayaa buuri saddex anaa ku dhaaranaya haddaan muxamed ahay calayhi الsalaaةu wasalaam wauxadiثukum xadiiثan sheekana nabigu waa idiin sheegaya faxfaduu iga qabto dhabdhaha bu saddexna waan ku dhaaran war culusna waa idiin sheegaya balqabta de nabi maxamed wuxuu inoo qariyay ma jiro wax walba waa inoo sheegay laakiin inagana hore u soconin saddexdii aan ku dhaaranaya waxaa wey maa naqasa maalu cabdin addoon maalkii isma dhimo ma nuqsaamo min sadaqatin min ajli sadaqa sadaqa uu bixiyey sadaqa badan bixinteed xoola ma kuma khasaaraan ismana dhibaan isma dhimayaan wax isma dhimayaan mana nuqsaamaan sadaqa la bixiya oo barwa ku bulaala xoolaha ku barakooba walaa ulima cabdun addoon lama dulmiyo madlamatan gardarro sabara calayh u dulqaato u sabray ilaa zaadahu allahu ciza ilahy wuxuu u kordhiyaa sharaf iyo magac iyo meeqaan waa lagu dulmay waa lagugu xadgudbay waa dulqaadata waa walaalka waa muslim nafya shaydaan baa yaa xambaaray iska cafi alla weynaa jooge cind allah iska tag baad jiri waxba kuma haysto ilaa zaadahu allahu ciza ilaahay baa sharaf kuu kordhinaya meeqaan iyo magac kii aad u sabartay waad ka saramaraysaa kii cafiday adaa ka wanaagsanaanay midda saddexaad suubanow waa maxay walaa fataxa cabdun baaba mas'ala addoon iskuma furo tuugsi albaabkii walaa fataxa cabdun addoon ma furo baaba mas'alatin albaab tuugsi iyo su'aal bini aadam la weydiisto ilaa fataxa allahu calayhi baaba faqrin haddaad albaab tuugsi isku furto ilahay wuxuu kugu furayaa albaab fakriya gaajo aan kaa hadhaynin ma maqasheen ninbaa suu tuugsanayay hodan ku noqdo ummadda ka fadhiistay maqli maysaan maqli maysaan waad qisadii ka dhacday gobol gobollada soomaaliya kami soomaaliya ka wada haysaan bay ila tahay oday soomaaliyeed baa wiilal u dhaloo lixa dhoofay dibadahaasay aadeen aabbahoodoo tuugsanao way ka tageen markay soo shaqaysteen iyo waxay yidhahdeen aabbo waxaan jooji way la hadleen kii weynaa kii yaraa kii dhex waa la dhaqaajin waayo markii dambey tolkood u sheeg waxay dhhn anagu waa rag waaweyn baan nahay waa shaqaysanaa duqa aabba amankan wareegahay oo tuugsanhayaay nala arko naga qabto odayga guri baa laiskugu yimi duqi baa loo yeedhay ilma adeertii tolkii macaariftii dhowr boqol oo reerkii a laiskugu yeedhay wiilashana waa soo fadhiistay xalli hebelow maanta waxaan u fadhinaa tolkaa u fadhiya indhaargarad akhyaar cuqaal nabadoonno culumo nin walba loo fadhiyaa hawshaa inaad joojiso muxuu uhi waa ballan waan joojinhayaa laakiin intanoo tolkayoo meel isku weligeen ma helin horta isku soo dardara buuri isku soo dardara warka wadahaysaan bay la tahay intanoo tolkay oo meel wada fadhida weligeen ma heline horta bal gacanta ii qaada markaad wareejisaan oo isku duudaan kadib baan joojinaya soo idan baaba su-aal isku furta iyo tuugsi ma soo xidhmahayo nabigaa kuu sheegay calayh isalaat wasalaam waxaad odhanaysaa oon weligay intanoo ma arage ba hortahe reer isku soo dardara bakadab kadib baan ka wada xaajoon doonnaa nasal allah asalaam ilaa fatax allahu calayh rabbi wuxuu ku furaa baaba faqrin baahi aan horaan jirin baa afka kala qaadi aw amase nabigu wuxuu yidhi kelimatan weedhoo naxwaha ereyga ah ku dhow saddexdaa masale ma haysan ku dhaaran lahaa haa tii warkii kale cusla iga dhagaysa saxaabay uxadiiukum xadiian qisana waa idiin sheegaya faxfaduhu qabta qaala nabigu wuxuu yidhi inama dunya liarbacati nafar adduunya afar ruux bay u ahaatay adduunyadu waa afar laba ka faa'iidaya laba ku khasaarta afartaa wey midka koobaad cabdin addoon wey rasaqahu اllahu maala waa addoon ilaahay hanti siiyey wa cilman aqoon diineedna siiyey fahuwa yattaqii fiihi rabbah fahuwa yattaqi waa cabsanayaa fiihi fi lmaali rabbu rabbiguu kaga cabsan oo meel xun ku bixin maayo wayasilu fiihi raximah qaraabadiisna waa ka xidhiyaa maalkii maalka iyo risaaqada rabbi siiye ilahay buu meel wanaagsan buu ka kasbadaa meel saxan buu ku bixiyaa qaraabaduu ka xidhishaa muslimka xaqiisii buu ka dhowraa wayaclam wuxuuna ogaanayaa lilaahi subxaana wa alla u ogyahay fiihi fi lmaali xaqan xaq dheeraada oo aan qaraabo xidhiiska bas aan ahay ina fi lmaali xaqan siwa الzaka waati اlqurba xaqah wاlmiskiin masaakiinta ibnu sabiilkii dadkao dhan bu wax ka siinaya fahaada ninkan ilaahay aqoon diineed iyo xoolo adduunya iskugu daray mid walbana meeshiisa dhigaya fahaada midkaani biafdal اlmanaasili darajo ruux muslima ugaa darajada u sarraysay buu joogaa ninka asagaa cind allah haddee ninka rag badan baa rabbi iskugu dara laakiin maal la haysta xoolana haysta laakiin xaqi aan ka dhowraynin marka waa khasaaraya waa khasaaraya ninka labaad wacabdan addoon wey rasaqahu allahu cilman aqoon diinad baa rabbi siiyey walam yarsuqhu maalin hanti laakiin muusan siinin fahwa ninkaasi saadiqu niya waa niya niyo wanaagsan oo dhab niyada niyo wanaagsan haya saadiqu niya cilmi buu leeyahay laakiin xoolaa lama siinin niyadii wanaagsaneed muxuu ku leeyahay marka yaquul wuxuu odhanayaa low anna lii maalan haddaan hanti lahaan lahaa la camiltu waxaan samayn lahaa bicamali fulaan hebel oo kale siduu yeelay baan qaraabo xidhiidhis miskiin mudane nin go'moon nin dhiban xaqa ilaahay iyo xuquuq naasoo dhan meel saari fahuwa ninkaasi biniyatihi niyadiisuu ku xugum yahay niyadiisaa rabbi u raacayaa waxaa leey nin allah u raaca iyo allah u raaca waxaa leey waa ku habaar nina waa hee ku duco faajruhumaa ninkii maalka lahaa ee cilmiga lahaa ee xaqa ilaahay iyo xaqa naasba iska dhowrayay iyo kii cilmiga lahaan xoola lahayna yidhi ilaahayow haddaad xoolaha hebelo kale isiin lahayd dhabna ay ka tahay iyo daacadnima ku jirto waan bixin lahaa ama waxaan samayn lahaa sidii hebel sameeyo waa isku ajri bu nabig sl faajruhumaa sawa niyat lmumini khayru min camalihi xadiidkii daciifkaa macnihiisibaatu inama alacmaalu biاniyaat niyadiisiba ninka ku badbaada marka ka saddexaad wa cabdin razaqahu allahu maala labadaasay adduunyo u ahaatay oo ka faa'iida adduunyo nin cilmi iyo maal laiskugu daray mid walbana xaqiisii meel saaray mid ilaahay cilmi diineed siiyey xoolana uusan sidin laakiin niyo wanaagsan ku nool oo tamaninaya ilahay hadduu wax siin lahaa inuu xaqa ilaahay iyo xaquuqu naasba meel saari lahaa dhabna ay ka tahay labada ku khasaaray waa kuwan ka saddexaad wa cabdin rasaqahu allahu maalan waa addoon ilahay xoolo uu siiyey walam yarsuqhu cilman cilmi diinadii aqoon diinadna muusan siinin fahuwa ninkii maalka badnaa een aqoon la'aanta ee caamaygaha jaahilka ah yakhbatu waa hamagsanaya waa gebi dhacahaya fii maali hantidiisii bihayri cilmin aqoon darru ku maamulaya masaakiintoo baaba'aysa ayuu kalaab ku dhisahayaa riximkii qaraabadoo dhammaanaya ayuu ku kambayn garaynayaa isagoo ka xajin lahaa yuu meel kale ku aaday tamashlin ku ciyaar waa taqaanaha caamay aan aqoon lahayn oo xool helay muxuu sameeya meeshuu leey baa lagaa ammaanay ba shillan ku bixin qaraabadii ahalkii masaakiintii fuqaradii ma yaqaan idan waa nin gebidhacahaya haad habeen kacay weeye fahwa caamaygii xoolaha la siiyan aqoon lahayn yahbid waa hamagsan waa gabadh dhici fii maalihi hantidiisii bihayri cilmin khabta cashwaa laa yattaqii fiihi rabbah rabbigii kagama cabsanaya maalkii walaa yasilu fiihi raxima qaraabadii ka xidhiidhin mahayo walaa yaclamu ma ogo oo ma ogo lilaahi ay bawayna fiihi fi lmaali xaqa wax aqoo rabbi ogyahay annagaa shaqaysanay kaabir can kaabir maxaad naga ogtiin kaadi baan u socabnay oo naga leexda qaarankaasiisa ma naqaane indhuu caddaynaya hadhow markay dhaaftan yaa talhaybu la soo istaagaya waa taqaanaa warkiisa kaas kan maxaa nabi allow fa haada biakhbat اlmanaasili darajo adduunya mid akhre midka ugu liita way adduunka ilaahay xaqiisina ma dhowrin xaqunaasna ma ilaalinin xoolihii rabbi siiyey kama abaalgudin ilaahay ooma shukriyin waa ardaal wey kaba waaweyn fa hada midkaasi biakhbat اlmanaasil darajo midda u liidata ayuu joogaa kiisa afraad ee asaguna ayaanka daraa midkaasuba wax boodahayaaba midkaa dulloobay yuuba daba taagan allow kaasoo kale maa noqd sidii hebeloo ka adaan u tuman lahaa yuu taagan yahay su-aafo baa ya nin dulloobay ninka darajo mooda ayaa ka liita soo ma waa nin dulaysan baa adugu darajo moodaysaa aafada eeg wa cabdun weeye kii afraad lam yarsuqhu اllah wamaa ilaahay maalmo siinin walaa cilman aqoonna ma siinin fahuwa yaquul laakiin wuxuu leeyahay low anna lii maalan haddaan hanti lahaan lahaa la camiltu fiihi hantidaa waxaan ku samayn lahaa bicamali fulan siduu hebel u tamashleeye u tunto ee xaqa oogu tunta anigu ugu tuman lahaa fahuwa biniyati ninkaasna biniyati sayi'a ninka hore muxuu aha saadiqu niya ka waa maxay fahuwa biniyati ay biniyati sayi'a niyadiisa xumayd baa asagana loo raacahayaa fa wisruhumaa labadaasi dembigoodu ninka xoolahalaaya caamayga ahaa iyo kii caydhna ahaa caamayna ahaa ee ka hore tamadinayay fa wisrumaa dembigoodu sawaan waa siman yahay adduunya bay noqotae labada hore ha la doorta haddee labadan waa ayaan darro soo iyo xoolo shaydaan rawaahu tirmidi wa warxadiga wa qaala xadiiun xasanu صaxiix wa can caaisha radi allahu tacaala canha ku dari karaa balhalkaa caawa inoo jog wallahu subxana wa tacala